bsm اllaah الرحman الرaحيم alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaaءi والmurسليin nabiyina وxabiibina mحamed bn cabd الlah وعlى آlih وأصxaabih wman tabcahm bإxsaan إlى ywm الdin وbعd aqsaam اlficli وcalaamaatuhu ficilku qaybaha uu u qaybsamayo iyo calaamadaha uu leeyahay wa ama alficlu ficilkii fa halaathatu aqsaamin saddex qaybood weeye ficilkii saddex buu u qaybsamayaa maadin maadi weeyi ka koobaad oo maadi buu noqon wa yucrafu waxaa lagu garanayaa bitaa'i ta'niis asaakina ta'da taa u ta'niiska ee reeban baa lagu garanayaa wa binaa'uhu binayntiisu cala alfatxi fatxay ku sugnaatay ka darabo oo kaleba weeye ilaa maca waawi ljamaaca waawuljamaacada maceega marka uu yahay mooyaane oo fa yudamu markaa waa la damini ka darabuu oo kaleba weeyaane aw idamiiri ama damiirka miciise markuu yahay mooyaane damiirka almarfuuci marfuuca ah ee la rafcinayo damiirka almutaxariki mutaxariga ah ee xarakaysan oo fa yusakanu markaana waa la sukuunini ka darabtu oo kaleba weeyi wa minhu waxaa ka mida ficilka maadin nicmo ayaa ka mida wa bi'se ayaa ka mida wa casaa ayaa ka mida wa layse ayaa ka mida fi lasaxi qowlka sixada badan sheekhu halkan wuxuu kaga hadlayaa ficilada qaybahooga iyo xukunka ficiladu ay leeyihiin iyo calaamadaha ficilku uu leeyahay iyo wixii mukhtalafee laysku haysto ficilada imise qodob baynu tilmaanay kow waa ficiladu intay u qaybsamayaan laba waa ficilada calaamadahooga saddex waa ficilada axkaamtooda afar waa ficilka waxa laysku haysto ee khilaafiga ah afartaa qodob ayuu sheekhu doonayaa halkan inuu kaga hadlo qaybaha ayaa u horeeye wuxuu yidhi wa ama alficlu ficilkii aynu soo marnay waa ficil aynu soo marnay waa ficilkii xagga hore aan ku soo marnay fa halaathatu aqsaamin saddex qaybood ayuu noqonayaa ficilkii aan soo marnay saddex qaybood weeye buu yidhi saddexdaa qaybood waa maadi sida jelasa iyo mudaaric sida yejlisu iyo amar sida ijlis saddexdaasoo ficilkii noqday haddaba waxaynu isweydiinaynaa talow ficilku inuu saddex u qaybsamayaa ma mas'ale mutafaqa oo culimmadii ay isku waafaqeen mise waa mas'alo mukhtalaf ah oo laysku haysto ficilku inuu saddex u qaybsamayo basriyiinta qabta basriyiintu waxay yidhaahdeen waa saddex qaybood ficilku halka kuufiyiintu ay ka leeyihiin waa laba qaybood un ficilku maadi iyo mudaaric bay ka dhigeen kuufiyiintu haddaad tidhaahdo waxa soo hadhay amarna waxay leeyihiin amarku waa qayb mudaarica ka tirsanoo ma madax bannaana waa qayb mudaarica ka mid a ah. kolka mudaaricii unbaa wax laga jarjaraya maadi iyo mudaaric nooga dhiga bay yidhahdeen labadaa madhab waa madhab ulkuufi iyo madhab ulbasri sheekheenu cidduu raacay way kuu muuqataa makuufi buu raacay mise besri buu raacay basri buu raacay oo ficilku waa saddex buu ina yidhi halka kuufigu waa laba uu ka leeyahay talow maxay deliishadeen basriyiintu ficilku inuu saddex qaybood yahay waxay u deliishadeen ficilka qaybsankiisu wuxuu ku xidhan yahay zabankiisu qaybta uu yeesho zabanka zabanka ayaa muhiima kolba qaybaha zamanku yeesho unbay ficilka qaybihiisu ku xidhnaanayaan haddaba ficilka zamankiisu imisu u qaybsamaa culimmadu waxay eegeen zamanka markay ka hadlayeen inuu zamanku saddex yahay bay ogaadeen zaman tegey iyo zaman soo socda iyo zaman jooga hadduu tegey waa maadi hadduu hadduu joogana waa xaal hadduu soo socdana waa mustaqbal iyo istiqbaal ficilkii saddexdaa ayuu u qaybsamay waana biictibaari zamanihi in badan bay aayaadka qur'aanka ah iyo gabayaaga suugaanta carbeedba laga helayaa ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi lahu maa bayna aydiina wamaa khalfanaa wamaa bayna daalika lahu maa bayna aydiina ilaahay waxa u ahaaday waxa hortayada yaalla bayna aydiina wamaa khalfanaa iyo waxa gadaasha naga xiga iyo wamaa bayna daalika labadaa wax waxa u dhaxeeya saddex inuu zamanku yahay toos bay aayaddaasi u caddaysay nin gabayaa-ah isna gabay ku caddeeyo oo wuxuu yidhi wa aclamu cilma alyawmi waalamsi qablahu wa aclamu waxaan ogahay cilma alyawmi maanta cilmigeega waan ogahay maanta waalamsi qablahu shalaydii ka horraysay waan garanayaa wixii dhacay walaakinanii can cilmi maa fii kadin cami berri waxaa dhici doono waan ka indhala ahay buu yidhi waxaad og tahay wuxuu ninkaasi leeyahay maanta waan garanayaa wixii dhacay shalayna waan ogahay wixii dhacay laakiin berri waxaa dhici doona waan ka indhala ahay saddex miyuuna u qaybin waa maanta iyo berri iyo shalay saddexdaasuu u qaybiyey wuxuu yidhi sheekheennu wa ama alficlu ficilkii aynu soo marnay asha cahdiyaan ka dhigaynaaye fahalaaثatu aqsaamin saddex qaybood ayuu ficilkii noqday waa qowlka muctamedka aynu saddexdaasi yahay maadin waa maadi waa maadi oo ficil tegey weeyi waa wax tegey mararka qaar buu mustaqbal noqdaa wax soo socda waa markay idaa la xidhiidhsato oo kale jelasa waa maxay macnihiisu jelasa jelasa wuu fadhiistay sow maa wax tegey ma aha haddaan idaa ka horraysiiyo wax soo socduu noqonaya maxaan odhanayaa idaa jelasa maxaan ku idaa jalasa markuu fadhiisto ayaan odhan markuu fadhiisto idaa jaaa nasrullah aayadda qur'aanka ah maxaynu ku macnaynaa idaa jaaa markuu yimaado nasrullaahi ilaahay nasrigiisi iyo guushiisu waa ficil maadi haddaba calaamadda ficilka maadi uu leeyahay ayaan doonaynaa inaan ogaanno wa yucrafu waxaa lagu garan ficilka maadi bitaa'i ta'niisi ta'da dhadigga ku tusta asaakinati ee reeban calaamada ficilka maadi taau taaniis baa xagga dambe ka raacda jelasa ta reeban baa xagga dambe ka raaci maxaan odhanayaa jelasa haddaba jelasa maxaan xagga dambe kaga daraa ta reeban maxaan idhaahdaa jelasat baan odhanayaa jelasat waa ta reeban hadduu ficilkani alif ku dhammaado oo alif uu ku dhammaado alifka waa la jarayaa xilliga ta'da reebani ay socoto lagu darayo dacaa maxaan odhanayaa markaan taa ku darayo waa inaan alifkii jaraa maxaan odhanayaa dacat baan odhanayaa bana maxaan odhanayaa banat baan odhanayaa banat alifkii waa la jarayaa waa taa u wayna reeban tahay sida khaalibka ah laakiin ta'daasoo la kasriyey waa la arkay iyadiioo oo la damiyeyna waa la arkay waa taa u waxaa laga yaabaa inay kasro qaadato waxaa kaloo laga yaabaa inay damo qaadato laakiin sida khaalibka ah waa sukuuntadaasi waxay sidataa dhadignimada ay sheegaysaana waa marfuuca ficilka ayaa dhadiga bay ka dhigan tahay marfuuca ficilka wa yucrafu waxaa lagu garanayaa ficilka maadi bidukhuuli taai ta'niifi taau ta'niiska gelidiisa ayaa lagu garan taau ta'niiskii asaakinati reebnayd asaalatan asal ahaan ruuxulicraabka imise aynu ku soo dhigannay calaamadoodoo ficilka maadi lagu yaqaanay yaa garanaya calaamadaha ficilka maadi ee ruuxulicraabkaan ku soo dhiganay calaamadaha ficilka maadi taau taaniis waynu ku soo dhiganay taa facaltana waynu ku soo dhigannay maxaa taa facalta qad oo mudaarica ay la wadaagaysayna waynu ku soo dhigannay soo caynkaa ma ahayn haddaba sheekheennu halkan wuxuu ku gaabsaday taau taaniif taa facaltadii wuu ka aamusay wuxuu taa facalta uga aamusay wuxuu leeyahay taa facaltadu ficiladoo dhan ma gasho oo nicmo iyo bi'sa taa facalta laguma dara dee nicmo miyaad aragtay in kii oo laleeyahy nicmatu waa nimcaystay ma jiro bi'se maad aragtay kii oo laleeyahay bi'satu oo ta'daa lagu darayo ma jirto kolkaa maadaamoo taa facalta nicmo iyo bi'se ayna geli karaynin iga daa leeyahay iyada taa taau taaniidkanan qaadanayaayo meel kasta ii gelaysa saasuu taa utaaniidka ku qaatay sheekha laftiisa waa lagu qabsadoo waxaa la yidhi ficilka tabaaraka ah taawtaaniisku mayadaa gasha tabaarakat lama isticmaalo hal nin baa culimada luqadda yidhi waxaa la arkay tabaarakat asmaa'uhu markaasaa la yidhi haddaad carab ka maqashayna waanu aqbali haddaadan carab ka maqlinna luqaddani qiyaas maaha waa waxaa la doonayaa wixii manquul ah in la qaataa la rabaa kolkaa tabaaraka ta ma gasho tabaarakat lama yidhaah tabaaraka waa tabaaraka uun meelaha ayna gelin waxaa ka mid a ficilka ficlu tacajubka la yidhaa isna taaw taaniisku waa ka mamnuuc akrama akrama iyo maa ajmale iyo taaw taaniisku ma gasho wa yucrafu waxaa lagu garanayaa ficilka maadi bitaa'i ta'niisi taau ta'niis baa lagu garan taau ta'niiskii asaakinati reebnayd waa ficilkii maadi iyo calaamadiisii xukunkiisa ka warrama ficilka maadi maxaa lagu xukunkiisu waa maxay ma mebniyu calى dami ba ma mebniyu calى اfatxi ba ma mebniyu calى sukuun ba ficilka maadi maxaa lagu bineeyaa su-aasha aynu u baahannahay waa taa wa binaa'uhu binayntiisu calى اlfatxi fatxo ayay ku sugnaatay ficilka maadi waxaa lagu bineeyaa fatxo waa la fatxinayaa jalasa waa fatxo fatxadu daahiro waxay noqotaa ku soo dhiganay ruuxulicraabka shan iyo labaatan jeer shan iyo labaatan jeer bay fadxadu daahiro tahay welibana waxaa lagu daraya toddobiyo labaatan bay noqonaysaa toddobiyo labaatan jeer ayay fadxadu daahiro tahay hal jeerna fadxadu waa muqadara waa ficilka maadi fadxadiisa wa binaa'uhu ficilka maadi binayntiisu cala alfatxi fatxo ayuu ku sugnaaday ficilkii maadi ha la fadxiyo buu sheikhu ina yidhi maxaa la odhanayaa alifbadu imisay ahayd sideed iyo labaatan ama sagaaliyo labaatan sow ma aha iyo labaatanka alifba'da alifka inaga saar maxaa soo hadhay alifka marka laga saaro toddobiyo labaatanka alifba'da mid ka mida ficilku hadduu ku dhammaado fadxihiisu waa daahiro toddobiyo labaatanka alifba'da mid ka mida hadduu ficilku ku dhammaado fadxihiisu waa daahiro eeg waxa suurtagala inuu ba ku dhammaado sida daraba waa fadxa daahira waxa suurtagala inuu siin ku dhammaado sida jelasa waa fadxa daahira waxa suurtagala inuu laam ku dhammaado sida akala waa fadxa daahira waxa suurtagala inuu nuun ku dhammaado sida amina waa fadxa daahira waxa suurtagala inuu ya ku dhammaado sida radiya waa fadxa daahira waxa suurtagala inuu wow ku dhammaado sida saruwa waa fadxa daahira alifka oo qura markuu ku dhammaado bay fadxa muqadaraa tahay maxaan odhanayaa alifka haddaba dacaa baan odhanayaa ama ataa baan odhanayaa ficilka maadi maxaa loo bineeyey lagu odhan maayo maxaa loo bineeyey waayo sababta aan laguu odhanaynin maxaa loo bineeyey waa maxay waxaa laguu odhanayn ficilka maxaa asal u ahaa binahaa asal u ahaa wamaa jaa'a cala alasli laa yus'alu can sababihi shaygu hadduu asalkiisa ku yimaado laysma weydiiyo waxa sababta u ah kolkaa asalkiibuu ku yimid laysma weydiinayo laakiin maxaa loo xarakeeyey way dhici kartaa in lagu yidhaah maxaa loo xarakeeyey culimmada qaarkood waxay yidhahan jumhuurtu waxay yidhaahdeen waxaa loo xarakeeyey si layskaga ilaali karaahati tawaali arbaci maxay odhan jireen waa xilliga reebniinka ayay yidhahdeen waxa loo reebay bay yidhahdeen waa reebniinka kaasi maxaa loo xarakeeyey bay yidhaahdeen waxaa loo xarakeeyey waxaa laystusinayaa inuu mushaabih yahay mid shabbahay qaybta mucrabka mushaabihun lilmucrab oo talow yuu shabbahay ficilkan maadi wuxuu dhacaa meel kaste oo khabar ah ama meel kastaoo ficil mudaaric uu dhaco shabihidaa haddaba uu shabahay mucrabka ayaa la yidhaha layska xarakeeyo oo awood ha yeesho xarakadani awood ha u noqoto baa la yidhi wa binaa'uhu binayntiisu cala alfatxi fatxay ku sugnaatay ka daraba wuu safray oo kaleba weeye ama daraba wuu garaacay ilaa maca waawiljamaaca waawuljamaacada miceega markuu yahay mooyaane hadduu ficilka maadi waawuljamaaco qaato xilligaa waawuljamaacada uu wato suurtagal ma aha in la yidhaaha la fadxiyo xilliga waawuljamaacada waxa la samaynayaa waa la godayaa oo godaal baa lagu binayni ha la damiyo weeyi fa yudamu ilaa maca waawiljamaaca waawuljamaacada maceega marka uu yahay mooyaane oo fa yudamu waa la damini ka darabu oo kaleba wey darabu way garaaceen ama way safreen haddaba daraba ba'daa la raadinayaye markaan darabu idhaahdo ba'dii maxay sidataa darabuu markaan idhaahdo darabuu ba'dii maxay sidataa damay sidataa damihiina waa daahiro imise jeer buu damuhu daahir noqdaa shan iyo labaatan jeer buu damuhu daahir noqdaa imise jeer buu damuhu muqadar noqdaa saddex jeer buu damuhu muqadar noqdaa saddexda xarfu cilo hadduu ficilku ku dhammaado waa alif sida dacaa ama ya sida radiya ama wow sida saruwa saddexdaa hadduu ku dhammaado oo waawuljamaaco lagu soo daro damuhu daahiro noqon maaye damuhu muqadaru noqon saddexdaa waxa aan ahayn oo shan iyo labaatanka kale ah markuu shan iyo labaatanka kale ku dhammaado damuhu daahiru noqonaya shan iyo labaatan jeer ayuu damuhu daahiro yahay saddex jeer ayuu damuhu muqadar yahay haddaba ficilka maadi ee jamaacada sita in la daminayaa ma mas'ale mutafaq maha oo damo lagu binaynaya mey e mutafaq ma aha culimo badani waxay yidhaahdeen sukuunkuibaa muqadar ah damadan uu sitaana waa damatulmunaasaba bay yidhahdeen damatulmunaasaba sheekheennan hadda aynu hayno ayaa laftiisu kitaabka tawdiixa ah sidaa rajaxay oo wuxuu ley waa fatxa muqadarun baa lagu binaynayaa damadanina waa damatu limunaasabati lwaw baa loo keenay kitaabkeennanna sidee buu yidhi wuxuu kitaabkeennan caddeeyey ilaa maca waawi ljamaaca fa yudamu buu yidhi wuxuu caddeeyey waawuljamaaca markay meesha taalla in dama lagu binaynayo culimmada qaarkood baa yidhi sida sharaxeennan oo kale war sheekhu wuxuu yidhi xaggii fatxaha binaha wuu caddeeyey oo wuxuu yidhi wa binaauhu cala alfatxi binihii wuu caddeeyey fatxa in lagu binaynayo laakiin waawuljamaacada wuxuu yidhi uun ilaa maca waawiljamaacati fa yudamu oo bine ma sheegin kolkaa miyaan la odhanaynin fatxihii unbaa qadaran oo fatxii unbaa lagu binaynaya ragga qaar baa yidhi waa ixtimaal wejkaasi laakiin ixtimaalkaasi waa daciif ya akhi istinaa meesha yaalla istinahan idil baa laaqi noqonaya markuu ina yidhi wa binaauhu cala alfatxi maxaa ku xiga wabinaahu calى اfatxi ilaa dee ilaa maca waaw ljamaca waa ciyaarba haddii istinaani fatxihii aan wax laga soo reebayn ciyaar buu noqonaya waa khalad khalad buu noqonayaayo waa in fatxihii laga soo reebayo laleeyahy waa la daminaya kolka waxaad odhanaysaa sheekhu kitaabkeennan wuxuu tilmaamay in damo lagu binaynayo shuduurka ayuu isna sidaas oo kale sheegay shuduurka laftiisa markuu marayey ficilka maadi hadduu waawljamaaco qaato damaa lagu binaynayaa buu yidhi shuduurka iyo qadriguba waa isku mid tawdiixana wuu khilaafay la soco wa binaa'uhu binayntiisu cala alfatxi fatxo ayay ku sugnaatay ka daraba wuu garaacay oo kaleba weeye ilaa maca waawiljamaaca waawuljamaacada maceega mooyaane oo fayudamu waa la damini ka darabuu oo kaleba weeye awi damiiri damiirka maciisa markuu yahay mooyaane damiirka almarfuuci la rafciye ama fii maxali rafcin ah waa mas'ala khilaafiya mar ereygaa marfuucihi fii maxali rafcin bay qolana qaataan qolana marfuuc awi damiiri damiirka miciisa mooyaane damiirka almarfuuci marfuucaah ee la rafciyey almutaxariki ee mutaxariga ah ee xarakaysan oo fa yusakanu kaana waa la sukuunini sukuun ha lagu bineeyo ayaa la odhan ka darabtu waan garaacay oo kaleba weeye darabtu waan garaacay wa minhu waxaa ka tirsan ficilka maadi nicmo iyo wabise ayaa ka tirsan ficilkii maadiyaa ka tirsan bu ina yidhi nicmo iyo bi'isa ayaa ficilka maadi ka mida oo talow nicmo iyo biise sheekhu muxuu xagga dambe u keenay wa minhu buu isticmaalay welibana wa casaa wa laysa iyo casaa iyo layse ayaa ka mida fil asaxi qowlka sixada badan qowlka asaxa ah ficil maadi weeyaan afartaa ficil haddaba afartan waa laysku haystaa ficilnimadooda nicmo iyo bi'isa ma ficil baa mise waa ismi waa la ysku haystaa casaa iyo laysa ma xaraf ba mise waa ficil maadi waa la ysku haystaa qowlka asixi afartaba waxa weeyaan inay ficil maadi yihiin talow nicmo iyo biisa yaa yidhi waa ismi nimankii kuufiyiinta la odhan jiray ayaa yidhi nicmi iyo bi'si waa ismi culimmadii basriyiintuna waxay yidhaahdeen ismi maahe waa ficil maadi war talow yaa lagu kala baxaa see loo kala baxaa kuufiyiintii deliil bay keeneen basriyiintiina deliil bay keeneen qolo kastiba deliil bay keentay kuufiyiintii waxay yidhaahdeen war xarafka jaar wuxuu galaa muxuu noqon jiray xaraf jaar shayga uu galaa horta muxuu noqon jiray ismi buu noqon jiray saw kelmaddaasi musallam ma aha xaraf jaar wuxuu galaa inuu ismi yahay waxaanu maqallay bay yidhahdeen oonu carab ka maqallay nicma sayru calaa bi'sa alcayr nin baa u kacay inanuu jeclaa buu is u tag inantii uu jeclaa wuxuu usii fuulay gaadiidkii markaa jiray oo faras dameera dameer buu sii fuulay dameerkii wuu dheerayn waayey ninkii wuxuu doonayay inuu degdego dameerkuu la socdaana uu gaabiyey markaasuu isla hadlayo wuxuu yidhi nicma sayr buu alla socodku wanaagsanah alla socodku wanaagsanah calaa bi'sa alcayr laakiin dameer xun baan saaranahay buu yidhi calaa bi'sa alcayr dameer xun oo gaabinaya oo xaraana baan saaranahay buu yidhi haddaba bi'sadii sawka calaa laga horraysiiyey calaa waa xaraf jaar biisa ayay toos u gashay xarafka jaar wuxuu galaana ismi inuu ahaan jiray baynu ogeyn nin kale ayaa safar u baxay kiyo islaantiisii ay fool tahay islaantiisii baa foolanaysa isna safar ayuu aaday isagoo maqan ayay islaantii inan dhashay nin baa isyidhi u bishaaree oo waxaad tidhaahdaa xaaskaagii inan bay dhashay markaasaa lagu yidhi xaaskii inan bay kuu dhashay ma la socotaa markaasuu yidhi wallaahi maa hiya binicma alwalad nasruhaa bukaa wa biruhaa sariqa wuxuu idhi ilaahay baan ku dhaartaye inantu ma aha ilmo wanaagsan wallah maa hiya binicma alwalad buu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye inani ma aha ilmo wanaagsan binicma bal u fiirso binicma alwalad binicma waa ba'dii xarafka jaar ahayd oo nicmadii lagu daray war miyayna ismi ahayn bay kuufiyiintu leeyihiin wallaahi maa hiya binicma alwalad wuu cileeye oo wuxuu yidhi nasruhaa bukaa markay doonayso inay aabbaheed ama walaalkeed u hiiliso way ka aqhaylidaa buu yidhi laakiin ma difaacdo oo dee muruq ma isticmaasho nasruhaa bukaa wa biruhaa sariqa buu yidhi waxaan inanta ku nacayaa hadday xaafadooda wax u qaba istidhaahdana in yaray odayga ka soo jeebsiibtay bay u keenaysaa buu yidhi kol hadday labadaa tilmaamoodba inani leedahay iga daa buu yidhi inanta anuu ma jecliye jaahiligu saasay ku qiimayn jireen waa qiimayntii jaahiliga ayuu ninkaasi ku socdaa innaga maxalushaahidkeennu waa maxay markaa maxalu shaahidkeennu waxa weeye maa hiya binicma alwalad waa ficilka nicmo ah oo ba lagu daray weeyaan nicma oo ba lagu daray baynu halkaa ku haynaa inay ismi tahay bay kuufiyiintu deliishadeen basriyiintuna waxay yidhaahdeen or annaguna inay ficil maadi tahay baanu ognahay waayo xadiidkii nebiga waxa ku qornaa mantawad eh, man tawada'a muxuu ahaa eh, fabihaa wa nicmat baan doonayaa fabihaa ama fabiruksai akhada wa nicmat ruksa ninku qofku jumcaha hadduu weysaysto fa biha wa nicmat wa nicmat baan doonayna nicmat haddaba nicmadii maxay sidataa markaa ta bay sidataa taau taaniia taau taaniikuna yay geli jirtay maadi uun bay geli jirtay bi'sana waxaynu ognahay ducadii nebiga inay ka mid ahayd ilaah waxaan kaa magan galay markuu ilaahay nebi magan gelayey bi'sat ilbiaana bisat albiطaana haddaba bisad oo ta lagu daray taau taaniisa ayaynu haynaa culima labadii qoloba qolo kastima deliil bay keentay garta ayaa qaadaya haddaba haddii labada deliil miduunan iskaga dul dhacno tarjiixun bilaa murajix baa la yidhaha waa baail tarjiixun bilaa murajix laba qof oo kuu siman midkood dooro waa arrin caqliga ka fog weeyaan laba qofoo kuu siman midkood dooro sabab la'aantii waa arin caqliga aad uga fog wey caqliga caadigii noocuu u shaqaynayo kolka waxaa jira haddaba labadii qoloba deliil bay keeneen haddaan deliil gaara uun ku dhegno dee waa caqli xumo haddaba deliil dhexaa raadiye waxaa la yidhi ari adaheen bal culimo ha la raadiyo xarafka jaar oo waxaan ismi ahayn gelaya xarafka jaar oo ficil gelaya mararka qaar ha raadiyo oo la leeyahay xarafkii jaariyo ficilkii waxa u dhaxeeya ismi uu xarafkani xaq u lahaa inuu galo waa la helay waxaa la arkay nin gabayaa'a oo odhanaya wallaahi maa leyli binaama saaxibuhu binaama saaxibuhu naamo oo laysku waafaqsan yahay inay ficil maadi tahay ayaa ba'dii lagu arkay binaama saaxibuhu waxaa la ogaaday ba'dan iyo naamada dhexdooda inuu ismi ka maqan yahay waxay idhaahdeen horta halkaa waxa jabay markiiba daliilkii kuufiyiinta kuufiyiinta daliilkoodii ma arkaysaa dee nicme iyo biise markuu xarafka jaar galay kaa naamo galay oo kaluun aynu ka dhigno baa la yidhi kaa naamo galay oo kaluun aynu ka dhigno basriyiintiina waxaa la yidhi ar bal culimoy taa u ta'niidka aynu soo helno oo iyaduna gelaysa maxaan waxaan ficil ahayn waa la waayey daliilkoogii qawi buu noqday basriyiinta kuufiyiintana daliilkoogii waxaa daciifiyey binaama saaxibuhu baa daciifiyey bes yaa la qaatay markaa daliilku waa ayo waa basriyiinta ficil maadi inay yihiin baa la ogaaday wa casaa wa laysa casaa iyo laysa ayaa iyaguna halkan inoo taagan casaa iyo laysa ereyga casaaa ah iyo ereyga laysihii waa ficil maadi halkay qolooyinka qaarkood ay ka leeyihiin ficil maadi maahee xaraf baaban ka aaminsannahay wa ama alficlu ficilkii fahalaaثatu aqsaamin saddex qaybood weeye maadin maadi weeyaan wa yucrafu waxaa lagu garanay maadiga bitaa'i ta'niisi ta'da ta'niiska ku tusta asaakinati ee reeban wa binaa'uhu binayntiisuna cala alfatxi fatxo ayay ku sugan tahay ka darabo oo kale weeyi ilaa maca waawi ljamaaca waawuljamaacada maceega markuu yahay mooyaane oo fa yudamu waa la damini ka oo kaleba weeyi awi damiiri ama damiirka maciise markuu yahay mooyaane damiirka almarfuuci la rafcinayo almutaxariki ee xarakaysan oo fa yusakanu markaana waa la sukoonin ka darabtu waan garaacay oo kaleba weeyi wa minhu ficilka maadi waxa ka mida nicmo ficilka nicmo abaa ka mida wanaagsanaa weeyi wa biise ficilka biise ayaa ka mida xumaa weeyi wa casaa ficilka casaa'a ayaa ka mida casaadu haddii ay ishtada macnaheegu noqdo ficil maadi ayuu noqonayaayo waa la hubaaba waa casaa walayse ayaa ka mida fil asaxi qowlka sixada badan halkaa waxaynu kaga baxnay maadigii horta intaynu halka inta qodobee ku qoran ma haysaa afar qodob baa hadda halkaa kugu qoran qaybaha ficilka inay saddex yihiin baynu sheegnay waa kow maadiga calaamadiisa taawtaaniis baynu ka dhignay waa laba calaamatulbinaha maadiga saddex baa lagu binaynayaa baynu nidhi waa fatxa iyo dama iyo sukuun waynu kala qaadqaadnay saddexdaba afar masaa'ilka mukhtalafka ah ee inay ficil maadi yihiin iyo inayna ahayn laysku hayo afartaas masaa'ilka mukhtalafkaoo nicmo iyo biisiya casa iyo layseah afartaa qodob ayaan ardayga halkaa kaga soo baxnay wa amrun ka labaad waa amarkii wa amrun waa amarkii ficilka labaadna haddaba amarku waa ficil waa ficil amar ficil amar baa hadda loo jeedaa intaanan amarkaa gelin kitaabkaygan haddaad haysatiin xagga hoose saddex bayd buu ku qorayaa saddexdaa bayd ma qoraya miyaa yaranba eegnaa saddexdaa bayd saddex bayd buu hoosta hoose ku qorayaa wuxuu leeyahay waw damiiriin bificlin tattasiil muctali laamin fiihi tafsiilun qubil fain yakun ma qablahaa qad futixa aw duma fabqihi kamaa qad wadixa wadmumhu xatman in yakun daa kaasiriin ka qowlin aaraduu bikuli yuusiriin wuxuu ka hadlayaa ficilka maadi marka waawiljamaacada lagu daro imise jeer bay ayuu damuhu muqadar ahaan jiray imise jeer buu damuhu muqadar ahaa saddex imise jeer buu damuhu daahiro ahaa shan iyo labaatan sow intaa ma ahayn wuxuu inoo sheegayaa ficilkan muctalka ah ee waawiljamaacaha lagu darayo wuxuu ku leeyahay talow xarafka wowga ka horeeya maxaa la xarakayn markiisa hore hadduu caynkiisaasi fadxo sitay ama caynkiisu uu damo sitay fatxo iyo damo hadduu midkood xarfu cilaaka ka horeeya hadduu fatxo sito ama damo sito marka waawuljamaacada lagu daro xarakadii un loo daynaya dacaa xarfu cillo waa alifaka ka horeeya saw cayn ma aha caynku muxuu sitaa dacaa caynku muxuu sitaa markaad waawuljamaaca ku daraysa fatxaha ku dar oo maxay dheh dacow hadda dacuuha odhan haddaad cayinka godood dau tidhaa amar buu kaa noqonaya dacuuha iskaga taga qabyaalada fa inahaa muntina way uraysaaya buu nebigu lahaa sala allahu alayhi wasalam dacuu waa amar dacow weeyi kolkaa way beriyeen maadigu waa dacow fadxadii baa loo daayey hadduu dambe sito sida saruwa oo kale saruwa saruwa ama nahuwa saruwa sharaf buu yeeshay xarfu cilaaka ka horreeyaa waa xarafkee saruwa markaan leeyahay ra'da ra'du se u dambe ma sidato markaan waawuljamaaca ku daro damaha un baa loo dayni oo maxaan odhanayaa saruwa saru baan odhan saru haddaba hadduu xarfu cilaha ka ka horeeya kasre sito kasre hadduu sito xilliga waawuljamaacada waa la damini radiya maxaan odhan radiya ya ka ka horeeya waa kee radiya ya yaa ka horeeya daad daadkaa waan damini markaan waawuljamaaca meesha keenayo maxaan odhanaya radiya maxaan odhan aayaddii qur-aanka ahayd maxay ahayd radia allaahu canhum wa canhu raduu kolka kaasaa la daminaya intaasu inoo sheeg halkaa saddexda bayd ku sheegaya waawu damiiri wowga waawu damiirkii intatasir hadday la xidhiidhsato bificlin ficil hadday la xidhiidhsato ficilka oo muctali laamin muctalu laam oo laamka ka buka fiihi waxa ku sugan tafsiilun tafsiil iyo kala qaadqaadid qubila la aqbalay waa la kala dhigdhigayaa buu ku yidhi fa in yakun hadduu yahay maa ka qablahaa xarfu cillaha ka horeeyaa qad futixa mid la fadxiyey xarfu cilaha ka ka horeeya hadduu fadxan sito sida dacaa ow amase dumma mid la damiyey hadduu damo sito fabqahi ku baaqi yeel buu ku leeyahay fabqahi ku baaqi yeel faabqihi halkaa faabqihi baynu odhanaynaa faabqihi ku baaqi yeel kamaa qad wadixa sidaa la caddeeyey fadxihii iyo damihii waad u dayni faabqihi ayaynu ugu dhawaaqi haddii adaa anikaygu wasli buu ka dhigayo fabihi buu yidhi fabihidu waa khalado fabihi af carabiga kuma jirto qaafkaasaa la kor dhamaa fabahu baa la yidhah abhu faba qaafka waa la fadxiya xilliga hamsahani wasli noqdo laakiin haddii hamsaha la kasrinayo hamsaha qaci laga dhigaa haddii qaafka la kasrinayo hamsaha qaci laga dhigaa faabqihi faabqihi ku baaqi yeel kamaa qad wadixa sida la caddeeyey war sida la caddeeyey ku daa wadmumhu dami waa xarfu cilaha ka ka horeeya xatman waajib ahaan u dami in yakun hadduu yahay daa kasrin kasra ku midu saaxiiba hadduu kasrisinaan jiray waa radiya daadkaasi xarfu ciluu ka horreeya una kasrisnaa iska dami dee ka qowlinaa oo kaleba weeye qowlkeenna radduu waxay ku raalli noqdeen bikulli yusrin wax kastoo fudud bay ku raalli noqdeen ay ku qanceen radduu bikulli yusrin wax kastoo fudud bay ku qanceen radduu daadkaa waa la damiyey ilan xarfu ciluu ka horreeyey kasrana wuu sitayey wa amrun amar weeyaanka kale amrun waa amarkii wa yucrafu waxaa lagu garanayaa amarka bidalaalatihi tusin baa lagu garanayaa uu tusiyo cala dalabi dalabka uu tusiyo maca qabuulihi isagoo aqbalaya yaa almukhaadabati ya-da yaa ulmukhaadabada la yidhaha isagoo aqbalaya amarkii haddaba calaamadiisii baan doonaynaa inaan ogaano calaamadda amarku waa maxay maxaa lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa dalaalatuhu calaa dalab waa inuu horta dalabku tuso dalabkaasina waa wadcan bisiiqatihi inuu dejintii hore ee carbeed iyo siiqadiisa rasmiga ah inuu dalab kugu tusayo ayaa lagama maarmaana siiqadiisa rasmiga ah waa inuu dalab kugu tusayo wa yucrafu waxaa lagu garan bidalaalatihi tusintiisa ayaa lagu garan cala dalabi dalab uu ku tusayo مع qabuulihi isagoo aqbalaya yaa almukhaadabati ya-da yaaulmukhaadabada la yidhaha isagoo aqbalaya yaau mu'anasati lmukhaadabana ha aqbalo dalabna hayna tuso haddaba culima amarku markuu labadaha isla helo unbuu amar noqonaya hadduu ka warrama dalab qurayna tusuu ya-da aqbali waayo waa ismu ficil amar sida sah oo kale sah sah macnaheegu waa aamus dalab wuu kutusaya laakiin ya-dii yarayd ma aqbalayo oo la odhan maayo hadduu ya-da un aqbalo oo dalab uu tusi waayana sidoo kale isna la odhan maayo amar sida taquuliin oo kale taquuliina ama tajlisiina yaa umaanasat ilmukhaadabuu wataa laakiin ha wato ya kuma tusayo wax dalaba waa inuu murakab iyo labadaa calaamada uu isla wada keeno wa yucrafu waxaa lagu garan ficilka maadi ficilka amar baan doonayaa wa yucrafu waxaa lagu garan bidalaalatihi tusinta ayaa lagu garan cala dalabi dalabka uu ina tusayo wa qabuulihi iyo aqbalka yaa almukhaadabati uu aqbalayo halkaa kitaabka igu maa qabuulihi buu yidhi sheekha nuskhadiisu maa qabuulihi bay ahayd maca qabuulihi macadaa yar waa lagu haystaa macadaa yar waa lagu haystaayo macadu waxay kala dhex dhacdaa taabica iyo matbuuca inta badanna waxay gashaa matbuuca laba shay oo israacaya halkan ma jiraanba qabuulkani ma dalaaladu ka dambeeyaa mar kaste laba shay oo kala dambeeyay macadu gashaa waxaad ohanaysaa jaa alamiiru maca jeishihi markuu amiirku hor socdo ma la socota hadda ama jaaa aljeishu maca amiirihi eeg hadda jaaa aljeishu maca amiirihi marka amiirku uu hor socdo ciidankuna uu daba socdo ayaa macada la isticmaalaa waa laba shay oo macadu waxay isticmaashaa dee sidaan ognahay sidaa kale ah oo kala horeeyo dhex ay noqonayso halkanna dalaalada iyo qabuulku ma kala horeeyaan dalaalada horeyso qabuulkaa dambeeyo odhan maysid sidaa darteed wow baa sheekh halkan wanaagsana inuu isticmaalo wa yucrafu waxaa lagu garanayaa amarka bidalaalatihi tusinta calaa dalabi dalab uu tusinayo maca qabuulihi aqbalkiisa miciisa wa qabuulihi iyo aqbalkiisa yaa almukhaadabati ya-da yaa ulmukhaadabada la yidhaha uu aqbalo xukun ahaan ka warrama ficilka amar horta maxaan ku binayn jirnay imisaynu amarka culima ku binayn jirnay bal hadda sawirta ficilka amar afar baynu ku binayn jirnay waa sax afartaasi maxay kala ahaayeen kow maxaan ku binayn jirnay sukuun waan ku binayn jirnay laba maxaan ku binayn jirnay fatxana waan ku binayn jirnay saddex maxaan ku binayn jirnay xadfu xarfulcillana waan ku binayn jirnay afar maxaynu ku binayn jirnay xadfu nuunna waan ku binayn jirnay afartaasaa amarka xukunkiisu ayuu ahaa saynu soo dhigannay afar calaamadood baa lagu binayn jiray bal haddaba aynu eegno wa binaa'uhu amarka binayntiisu cala sukuuni sukuun bay ku sugnaatay sukuun baa lagu binayn shuruudihiisii waxaa dib ugu noqon ruuxulicraabka kadrib oo kaleba weeyi garaacni yahow kadrib war garaac oo kaleba weeyi idrib war garaac ila almuctalla muctalka mooyaane ila almuctalla muctalka mooyaane muctalka ma garanaysaa isaga sukuun lagu binayn maayo fa calaa xadfi aakhirihi aakhirkiisa xadaf la xadfo ayaa muctalka lagu binayni laakiin hadda muctal la sukuuniyaa wuu jiraaye ma og tahay muctalulaakhirka hadduu nuununiswa ku biiro sukuun baa lagu bineeyaa isagoo amara muctalulaakhirka hadduu hee nuununiswa ku biiro sukuun baa lagu bineeyaa sheekhu kolka qaaciidadaa intaa yar inuu ka soo reebay ahayd ila almuctalla muctalka mooyaane muctalka lama reebo ayay ka dhigan tahay haddii nuununiswo uu sito waa la reebaa fa calaa xadfi aakhirihi aakhirkiisaoo ayaa muctalka lagu binayni markuu bilaa nuunun iswo yahay kazu oo kaleba weeyi warduul uzu warduul xadfu xarfulcilaa lagu bineeyey xarfu cillahaa la xadfayna ma wowbaa ma ya'baa ma alif baa waa maxay wow weeyi waksho oo kaleba weeyi warbaq waksha warbaq maxaa lagu bineeyey iksho markaynu soo qaadanno xadfu xarfulcilaa lagu bineeyey wahiya alif warmi oo kaleba weeyi warmi wartoogo warmi wartoogo maxaa lagu bineeyey warmi markaynu isticmaalayno xadfu xarfulcila wahiya alyaa wanaxwa quuma quuma mooyaane ilaa almuctalkii bay ku cadfan tahay wanaxwa quuma wailaa naxwa quuma quuma iyo waxa lamidka a mooyaane waquumuu iyo waxa lamidka a mooyaane waquumii iyo waxa lamidka a mooyaane waa amhilatu lkhamsiyi oo facalaa xadfi nuun xadfu nuun baa lagu binaynayaa iyagana xadfu nuun sheekhu mid buu ka aamusayo bal sheega hadda kuu ka aamusay waa maxay yaa fadxihii buu ka aamusay calaamaddaa fadxaha in lagu bineeyo sheekheennu wuu ka aamusayo ogow waa midaynu dhigannaye masaa'ilka mukhtalafka ah, inay amar yihiin iyo inayna amar ahayn laysku haysto ayuu halkan haddana keenayaa wa minhu amarka waxaa ka tirsan halumma ficilka halumaa ayaa amarka ka tirsan haluma ficil amar weeyaan haluma laba macnay af carabiga ku timaadaa haluma kaalay iyo haluma keen mayna kala duwanayn ya haluma kaalay iyo haluma keen labadaa macnay qur'aanka labadaba way ku jirtaa haluma iyo halum kaalay iyo hee iyo keen ee kaalay markaan kule adaan ku rabaa keen markaan kule adiga kuma rabee shaygaad keenaysaan rabaa wa inaad fahamta kaalay iyo keen qur'aanka labada eh, labada macnoba waan ka helaynaa ama aayadaha labada macnoba iyagoo ugu jiraynu arki doonaa waayo sharaxaaba laga yaabaa inuu soo qaato ama wax ka mida inuu inoo keeno oo laba aayadood walqaa'iliina liikhwaanihim halumma ilayna halumma ilayna waa maxay macnaheegu ma noo keenaba mise waa noo kaalaya halumma ilayna maxaa lagu macneeya waa kaalaya aayad kale ayaa jirto oo ilaahay uu yidhi qul halumma shuhadaa'akum halumma shuhadaa'akum waa maxay macnaheegu haluma shuhadaa'akum waa maxay makaalayabaa mise waa markhaatiyadiina keena haluma shuhadaa'akum waa keena ta horena kaalayabay ahayd tanina keena ayay ahayd wa minhu ficilka amar waxaa ka tirsan halumo ficilka halumaa ayaa ka tirsan fii luqati tamiimin luqadda ree tamiim ree tamiim luqadooda ficlu amar weeyaana la soco xijaaziyiintana ismu ficil amar weeyi waxay ku kala duwan yihiin halumadan ayay qoloo bedbedelaan oo ninka haluma bay odhan gabadhana halumii bay odhan halumii labada raggaa halumaa bay odhan ragga faraha badan halumuu bay odhan eegade halumuu kolkaa waa ficlu amar de reer baa sidaa u galay halka mataqaanaa xijaaziyiintu ay leeyihiin dham hadday nin la hadlayaan hadday gabadh la hadlayaan hadday laba la hadlayaan hadday jamc la hadlayaan haluma uun haluma qur'aanku yuu ku soo arooray ma luqadooda mise xijaaziyiinta luqadooda xijaaziyiinta luqadoodu qur'aanku ku soo arooray wa minhu waxa ka tirsan ficlu amarka halume ereyga halumaa ayaa ka tirsan fii luqati tamiimin luqada reer tamiim wa haati ficilka haati'a ayaa ficlu amarka ka tirsan haati wa tacaala iyo ficilka tacaala'a fil asaxi qowlka sixada badan haati iyo tacaala labadaa ficil iyaguna waa amar waana laysku haystaaye waa qowlka muctamedka ah haati oo keen ah iyo tacaala oo kaalay ah iyaguna saasay noqonayaan halkaana culima waxaynu kaga baxnay ficilkii amar inta dhinaceen amarkaa ka eegnay ma arkaysiin hadda kow sheekhu ma til ma tilmaamin amarka ee calaamaddiisii buu sheegay laba axkaamtiisii buu sheegay saddex masaa'ilka laysku khilaafsan yahay buu sheegay imise mas'alaa laysku khilaafsan yahay inay amar yihiin iyo inayna amar ahayn saddex baa laysku khilaafsan yahy waa saddexdee halume iyo haati iyo tacaala mudaaricii baan haddaba uga gudbaynaa ilan ficilku saddex buu ahaaye wa mudaaricun mudaaric weeyi ka saddexaadna wa mudaaricun waa ficil mudaaric mudaaricu daaraca buu ka yimid kolka mudaaric shabahe ayuu noqonayaa haddii la macneeyo ereyga mudaarici waa shabahe qolana waxay yidhaahdeen mey e waa nuuge nuuge naas buu nuugey ama waxbuu shabahay ama naas buu nuugay qoladale waa shabahe waxay leeyihiin ismigiibuu shabahay oo ficilka mudaaric layn waa la icraabay waa mucrab labada nuunood markuu ka maran yahay sababta loo icraabay marka laga warbixinayana maxaa lo odhan jiray waa limushaabahatihi alisma ismi buu shabahay baynu odhan jirnay wa mudaaricun ficil mudaaric weeye wa yucrafu waxaa lagu garanayaa ficilka mudaaric bilam kelmadda lam abaa lagu garan calaamad buu u baahan yahay ficilka mudaaric lam baa haddaba calaamad waa lam haddaad aragto ereyga lam ihi meelay ku jirto waxaad ogaataa ama se aad yaqiinisaa inuu maxa yahay inuu mudaaric yahay wa yucrafu waxaa lagu garan bilam baa lagu garan lam kow waa calaamad uu leeyahay waftitaaxuhu ku furfurashadiisana waa lagu garan bixarfin xaraf lagu furfurto oo min naaytu min xuruufi naaytu naaytu xuruufteeda ka tirsan naaytu waan fogaaday talow maxaad ka fogaatay naaytu waan fogaaday jahligii baan ka fogaaday wey kol haddaan halkaa marayo ajruumiguna anaytu buu laha waan dhowaaday kol haddaan ajruumigii imid cilmigii baan u soo dhowaaday kanina wuxuu idhi naaytu waan fogaaday kol haddaan halkaa marayo hadda jahli waanu kala tagnay markii horena cilmigaa loo dhowaanayey haddana jahligii baa laga fogaanayaa naaytu na'aytu haddaba xuruufteedaa afarta ah mid ka mida ah ayaa mudaarica lagu bilaabaa nuunka waa suurtagal in lagu bilaabo oo waxaynu odhanaynaa na'aytu markaan doonayo maxay na'kulu baynu odhan hamsahana waa lagu bilaabaa oo waxaynu odhanaynaa hamsaha markaan doonaynana maxay adribu ama ajlisu baynu odhan ya'dana waa lagu bilaabaa oo waxaynu odhanaynaa yajlisu baynu odhan ta'dana waa lagu bilaabayo tajliisu baynu odhan wa mudaaricun ficil mudaaric weeyi wa yucrafu waxaa lagu garanayaa ficilka mudaaric bilam kelmadda lam-a lagu garan waftitaaxuhu ku furfurashadiisaa lagu garan bixarfin xaraf lagu furfurto oo min na'aytu xuruufta na'aytu ka tirsan naxwu naquumu waanu kacaynaa wa aquumu anaa kacaya wa yaquumu kii maqnaabaa kacaya wa taquumu adaa kacaya wa yudamu waa la damiyaa awaluhu xuruufu anaytuda awelkooga ama mudaarica awelkiisa mudaaricuu damiirku u noqonaya wa yudamu waa la daminayaa awaluhu mudaarica awelkiisa waa la damin awelka mudaaricu waa afartii xaraf waa la godi in kaana haddii uu yahay maadiihi maadigiisu rubaaciyan rubaaci hadduu yahay ficilka maadi hadduu afar xaraf noqdo hal la godobaa laleeyahay xarafka koobaad ee mudaarica ka yudaxriju wuu rogrogayaa oo kaleba wey yudaxriju maadigaa afar xaraf ahaa hal la godo haddaba yabaa hadda lagu mudaaricaystay yudaxriju haddaan nuun ku mudaaricayno maxaynu odhan yudaxriju haddaan nuun ku mudaaricayno maxaynu odhan nudaxriju waanu rogrogaynaa haddaan ta ku mudaaricayno maxaynu odhan tudaxriju waad rogrogaysaa haddaan hamse ku mudaaricayno maxaynu odhan udaxriju anaa rogrogaya rubaaciga mujarad baa loo yaqaanaa wa yukrimu wuu sharfinayaa oo kale weeye yukrimu ereyga yukrimu ana waxaa la leeyahay waa rubaaci laakiin maziid a ficilkiisa maadibaa akrama ahaa akrama adii baa la xadfay hamsii baa la xadfay yukrimu yukrimu asalkeegu wuxuu ama xasuusan tahay yuakrimu buu ahaa yuakrimu yuakrimu maadaama yuakrimu uu ahaa xilliga hamsaha lagu bilaabanayo laba hamse inay kulmaan baa la diiday ukrimu markaad leedahay uakrimu buu ahaa uakrimu adaa dambe ayaa la yidhi halayska jaro rubaaciga waa la daminayaa xarafka koobaad haddaa waynu ku soo dhigannay kitaabteennu o dhan camridigu muxuu ina lahaa waxayثu kaanat fii rubaaciyin tudam wa fatxuhaa fii ma siwaahu multazam wa yuftaxu waa la fatin wa yuftaxu waa la fatxin fii gayrihi rubaaciga gayrkiina xuruufaanaytuda waa la fadxinayaa rubaaciga waxaan ahaynna fadxun baan ognahay waa maxay rubaaciga waxaan ahayn waa hulaaigii oo dhan waa la fadxin daraba iyo wixii lamidka ahaa khumaasigii oo dhanna waa la fadxin indalaqa iyo wixii lamidka ahaa sudaasigii oo dhanna waa la fadxin sida istakraj iyo wixii lamidka ahaa wa waa la fadxin fii gayrihi rubaaciga gayrkii dhexdiisana waa la fadxinaya xuruf anaytu ka yadribu oo kaleba weeye anaa garaacaya hulaaثi bay tusaale u tahay wayajtamicu oo kaleba weeyi waa wuu la kulmayaa ka yadribu wuu garaacayaa baan doonaya yadribu wuu garaacayaa ama nadribu waan garaacaynaa ama tadribu waad garaacaysaa ama adribu waan garaacaya wayajtamicu wuu la kulmayaa khumaasigii bay tusaale u tahay wayastakhriju wuu la soo baxayaa sudaasigii tusaale u tahay haddaba xagga hore mudaarica waxa lagaga bilaabanayu inoo sheegay xagga dambe talow mudaaricaasee la xarakeeya wayusakanu waa la reebi aakhiruhu mudaarica aakhirkiisa waa la reebi sukuunkaasi waa sukuunulbine maca nuuni niswati nuunu niswaha maceega markuu yahay hadduu ficilka mudaaric nuunu niswo wato ha la reebo buu ku yidhi sheekhu wa yusakanu waa la reebi aakhiruhu mudaarica aakhirkiisa maca nuuni niswati nuunu niswo maceega markuu yahay naxw yatarabasna oo kaleba wey yatarabasna way koranayaan dumarkii ama way suganayaan ba'da ayaa la eegaya ba'du way reeban tahay wa ilaa an yacfuuna oo kaleba wey ilaa an yacfuuna inay cafiyaan dumarku mooyaane aayaddaa qur'aanka ee suuratulbaqara ku jirta iska ilaaliya aayaddaa dad badanoo tafsiirka akhriyaa waxay moodeen in rag laga hadlayay moodeen oo waawiljamaacunbay moodeen wowga nuunka ka horreeya wowgani waawiljamaaca ma aha ficilkanay moodeen amhilaة khamse ficilku ma aha nuunkani waa nuunu niswa wowganina waa wowgii ficilku uu ku buki jiray yadcuu markuu yahay unbaa nuunu niswo lagu daray haddaba haddii amhilatulkhamse laga dhigayana sidan oo kale unbuu dhawaaqu noqon lahaa laakiin markay an meesha joogto antaasi ayaa nuunka la xadfi lahaa ilain ereyga an ihi ficilka afcaalu khamsaha markay gasho way nasbisaayo xadfu nuun baana lagu nasbiyaa wailaa an yacfuuna oo kaleba weeyi waa la reebay aakhirka ficilka oo waa kii an yacfuunada ka reebani waa wowda wowdaa reeban wa yuftaxu mudaarica waa la fadxin maca nuuni tawkiidi nuunu tawkiid maceega marka ay tahay waa la fadxin nuunu tawkiid maceega markay tahaa la fadxinaya nuunu tawkiidka almubaashirati mubaashirada ah ee la baashiraysa ee tooska ula baashiraysa nuunu tawkiid mubaashiro ah ha la fadxiyo ayaa la odhanayaa xilligeegana maca nuuni tawkiid almubaashira waa nuunu tawkiid mubaashiro ah haddaba nuunu tawkiidku hadday mubaashiro tahay oo ficilka xarafka ugu dambeeya ay ku xigto ha la fadxiyo weeyaan xarafkaa ficilka ugu dambeeya haddayna mubaashiro ahayn oo nuunu tawkiidka iyo ficilka aakhirkiisa la kala dhex galo ficilku mebni noqon maayo waa mucrab lafdan lafdigay kala baashiraysaa toos bay ugu xigtaa wa taqdiiran taqdiirtana way kala baashinaysaa wax qadaran oo u kala dhexeeyaa ma jiro layumbadanna oo kaleba weeyi waa la tuuri oo la tuuri oo la tuuri layumbadanna nuunu tawkiidka iyo daalku way isku xigaan la fadxiyo haddaba wa yucrabu mudaarica waa la icraabayaa fii maa cadaa daalika intaa wixii ka soo hadhay intaa aynu sheegnay waxa ka soo hadhayna mudaarica hala icraabaynu odhan naxw yaquumu zaydun zayd wuu kacayaa oo kaleba weeye yaquumu wuu icraaban yahay nuunu tawkiidba meesha ma taalo walaa tatabicaani oo kaleba weeye nuunu tawkiid wuu joogaaye ficilka caynkaa ugu dambeeya caynka iyo nuunu tawkiidka alif baa kala dhex galay muuqda latublawunna oo kaleba weeye waa la icraabayaa oo wuu icraaban yahay nuunu tawkiid wuu joogaaye ficilkii iyo nuunu tawkiidkii kala dhex gashay fa imaa tarayinna oo kaleba weeyi nuunu tawkiid wuu joogaaye ficilka aakhirkiisa iyo nuunka ya-da oo faacila kala dhex gashay walaa yasudunnaka oo kaleba weeyi yasudunnaka waa mucrab nuunu tawkiid wuu joogaaye nuunka iyo daalka taqdiirta wow baa udhaxeeya wow qadaran oo faacila ayaa jira sagaa sideed qodob baynu marnay ruuxulicraabka oo faacilka la jaro soo waxayn ahayn waawuljamaacadana ka mid ahayd marka nuunu tawkiidka uu raaco waxaynu halkaa arkaynaa sheekhu siduu soo dhigay lamaa faragtu markaan ka faaruqay bal hadda sharaxa yar eeg isagu hawl badan uma baahnee lamaa faragtu markaan ka faaruqay min dikri calaamaati alismi ismiga calaamadihiisa inaan xuso wa bayaani inqisaamihi qeybqaybsankiisa inaan caddeeyo ilaa mucrabin mucrab u qaybsamay iyo wa mabniyin mebni wa bayaani inqisaami اlmebniyi iyo labineeyaha qaybqaybsankiisa inaan caddeeyo oo minhu ismiga ka tirsan ilaa maksuurin maksuuran u qaybiyo mid la kasriyey wa maftuuxin iyo mid la kordhigay wa madmuumin iyo mid la goday wa mawquufin iyo mid la reebay mawquufin waa mid la reebay waa sukuunkii sharactu waxaan gudagalay fii dikri lficli ficilka inaan xuso fadakartu waxaan sheegay annahu ficilkii yanqasimu inuu qaybsamayo ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood inuu u qaybsami maadin waa maadi mid tegey wa mudaaricin waa mid mudaaric oo jooga ama soo socda wa amrin waa mid amara wa dakartu waxaan u sheegay likulli waaxidin mid kaste oo minhaa ficilka ka tirsan calaamatahu calaamaddiisii addaallata calayhi ku tusinaysay <coughs> ereygaa addaallata calayhi laga maarmi lahaa muxuu ina yidhi calaamatahu ficilka baan sheegay calaamaddu waa maxay calaamad calaamad waa maxay sideedaba waa shayganay kutusaysaa sow ma aha adaalata alayhi waa laga maarmaya adaalata alayhi markaa ah. adaalata alayhi waa calaamadii uun dee ereygana soo laba noqdo adaalata alayhi waa laga maarmaya wadakartu waxaan sheegay likulli waaxidin mid kaste oo minhaa ficilada ka tirsan calaamatahu asdaantiisii adaalata tusinaysay calayhi isaga ku tusinaysay wa xukmahu iyo xukunkiisii ahaabita sugnaa lahu isaga u sugnaa oo min binaa'in bine iyo wa icraabin icraaba ahaabitna waa lamidun alficlu maadi ficilkii maadi wa bada'tu waxaan ku bilaabay min daalika kaa xaggiisa bilmaadi maadigii baan ku bilaabay fadakartu waxaan sheegay anna calaamatahu calaamadda maadigu an yaqbala inuu aqbalo weeyi taa'a ta'niis asaakina ta'da taa'u ta'niiska ee reeban ka qaama waqacadda oo kaleba weeyi taquulu waxaad odhani qaamat waqacadat wa anna xukmahu xukunkiisu fi lasli asal ahaan albinaau waa in lagu bineeyo cala alfatxi fatxo kamaa maalna sidaan soo soo tusaalaynay waqad yakhruju canhu wuu ka baxayaa sidaa wuu ka baxayaa fatxaha ila dami damuna u bixi wadaalika kaasi idatasalat bihi markay la xidhiidhsato weeyi waawuljamaacati waawuljamaaco ka qowlika oo kaleba weeyaan qaamuu way kaceen wa qacaduu way fadhiisteen ow ila sukuuni sukuun ayuu u bixi wadaalika kaasina idatasala bihi waa markuu la xidhiidhsado addamiiru damiirka almarfuucu la rafciyo almutaxariku ee xarakaysan ka qowlika oo kaleba wey qumtu waan istaagay wa qacadtu waan fadhiistay wa qumnaa waannu istaagnay wa qacadnaa waannu fadhiisannay wa niswatu dumarkii ka qawlika iyo wanuswa wa niswa nuunu niswo markuu la xidhiidhsado ka qawlika oo kaleba weeyi qumna way kaceen dumarkii wa wayna fadhiisteen watarahasa waxaa soo khulaasoobay min daalika arrinkaa waxaa ka soo khulaasoobay anna lahu maadiga waxaa u sugnaaday alaaa xaalaatin saddex xaaladood oo xagga binaha ah addamo waa damo iyo walfadxa fadxo iyo wasukuuna sukuun waqad bayantu daalika arrinkaa waan kuu caddeeyey walammaa kaana markuu noqday min alafcaali ficilada almaadiyati maadiga ah makhtulifa mid laysku khilaafay fii ficliyatihi ficilnimadiisa nasastu calayhi waaban caddeeyeyba wanabahtu waxaanan kugu baraarujiyey calىa ana alasaxa qowlka sixada badani ficliyatahu ficilnimada inuu yahay wa huwa arbacu kelimaatin waa afar kelmadood nicmo weeyaan wa bi'se weeyaan wa casaa weeyaan wa layse weeyi fa amaa nicmo wa bi'sa nicmiya bi'sa fadahaba alfaraa'u sheekhii fare wuxuu ku tegey wa jamaacatun iyo guruub min alkuufiyiina kuufiyiinta ka tirsani ilaa annahumaa iyagu ismaani laba ismi inay yihiin wastadalluu waxay u deliishadeen calaa daalika arrinkaa bidukhuuli xarfiljar xarafka jaargelidiisa calayhimaa dushooda uu galay fii qowli bacdihim qowrkood hadalkooga waqad bushira waxaa loogu bishaareeyey bibintin inan baa kuu dhalatay baa la yidhi islaantiisiiyo foolana uu ka maqnaa wuxuu idhi wallaahi baan ku dhaartaye maa hiya maaha inantu binicmal waladu ilmo wanaagsan uu sii cileeyeeyo wuxuu yidhi nasruhaa bukaa hiilinteedu waa oohin wa biruhaa sariqa waxtarkeeguna waa tuuganimo iga daa buu yidhi inan markaa halkaasuu la maray waa jaahiliyiintu siday wax u qiimaynayeen haddaba binicma alwalad nicmadii oo ba' lagu daray baynu haynaa wa qowlin aakharka kale qowlkiisa waqad saara isagoo ku socda ilaa maxbuubatihi inanuu jeclaa calaa ximaarin dameer buu fuushan yahay badii'i sayri socodkiisu uu gaaban yahay wuxuuna yidhi nicmo sayru alla socodku wanaagsanaa calaa bi'sa alcayr dameer xun dushiisa aan ahay waa biisadiioo calaa lagu daray halkaasay deliishadeen wa amaa layse laysa fadahaba alfarisiyu sheekha farisi wuxuu ku tegey fi lxalabiyaat kitaabkiisa xalabiyaadka ilaa annahaa iyadu xarfu nafyin inay xarfu nafyi tahay oo bimansilati maa maa derajadeedoo kale taalla maada annaafiyati naafiyada ah wa tabicahu waxa ku raacay calaa daalika arrinkaa abubakar binu shuqayr baa raacay wa amaa casaa kelmadda casaa'a fadahaba alkuufiyuuna waxay ku tegeen ilaa annahaa iyadu xarfu terajin inay tahay xarfu teraji oo bimansilati lacalla lacallo derajadeeda taalla wa tabicahum calaa daalika arrinkaa waxa ku raacay wa tabicahum waxa raacay calaa daalika arrinkaa ku raacay ibnu sarraaj baa raacay wa saxiixu qowlka saxdiihina waxaa weeye anna alarbacata afartuba afcaalun ficillo weeyaan waa bideliili itisaali taa'i ta'niif taa u la xidhiidhsigiisaa deliil u ah asaakinati ee reeban bihina kuwan ay la xidhiidhsanayaan ka qowlihi calayhi salaau wasalaam nebiga qowlkiisa oo kaleba weeyi man tawada'a ninka weysaysta yowma aljumuca maalinta jumcada fa bihaa fa biruksati akhada ruksadii ayuu qaatay wa nicmati ruksa alla ruksaduna wanaagsana nicmad waman ikhtasala ninka maydha falguslu afdalu maydhiga ayaa u qiimo badan walmacnaa macnuhu waxa weeyi man tawada'a yowma aljumuca jumcaha ninka weysaysi ku gaabsada een maydhanine maydhiga ka taga fa biruksati ruksihii buu akhada qaatay wa nicmati ruksatu wa nicmat wanaagsana alruksatu ruksadu alwuduu'u weysaysigaa la ammaanayaaye wa taquulu waxaad odhan bi'sad xumaa almar'atu gabadh xamaalatulxadab xaabada tii aadka u xambaaraysay baan caayayaaye xamaalatulxadab waxa weeye gabadha xamaalatulxadab nebi maxamed bay aad u necbay wax alla waxay ku samaysay markay garan weyday ayaa intay eh, aaddo buurta iyo kaynta ayay qodax soo ururin jirtay iyo xaabo markaasaa dariiqu halku rasuulku dariiquu marayo ayay ku daadin jirtay si ay rasuulka u muddo markaasaa xamaalatulxadab la yidhi bi'sad xumaa almar'atu gabadhi alla gabadhoo dhani xumaa xamaalatulxadab baan caayaya taxaabada aadka u xambaaraysay dumaroo dhan marka la leeyahay waa jinsiya oo dumarka waxa loo dhaliilayaa gabadhaa darteed kolka gabadhan un baa loo jeedaayo laba jeer la caayaya marna waa xamaalatulxadab marna waa almar'a bay ku jirtaa walaysad maaha hindun hindi muflixatan mid liibaanaysa hindi liibaani mayso hadda way islaamtay laakiin hadda imika hindo kalea looga jeedaa hindi waxa weeye xamse markii la dilay xamse markii la dilayba intay kala dilaacisay ayay beerkiisii la soo baxday ay cuntay dhegihiisii bay dildilaacisay ay daldeloolisay marka markii dambe way islaamtay laakiin kol hadday islaamtay odhan mayno liibaani mayso waynu ka aamusan alaa waina alislaam maxaa xadiidkii muxuu ahaa la yajubu maa qabla islaamnimadu waxa ka horreeya o dhan wuu tirtiraa walaysad ma aha hindun hindi muflixatan mid liibaanaysa wa casad waay sigays waxay u dhowdahay hindun inanta hindiihi an tazuurana inayna soo booqato laysa taawtaaniit baa ku jirta ficilnimay sheegaysaa casadna taawtaaniit baa ku jirta ficilnimay sheegaysaa wa amaa maa ka istadalla bihi ay deliishadeen alkuufiyuuna kay deliishadeen kuufiyiintu kay deliishadeen fa mu'awalun waxaa lagu awili calىa xadfi اlmawsuufi mawsuuf baa xadfan wa sifatihi iyo sifadiisii wa iqaamati macmuuli sifa sifada kii macmuulka u ahaa ayaa la joojiyey maqaam ahaa meesheedii wa taqdiiruna waxa weeye maa hiya ma aha inantu biwaladin ilma ma aha ilmaha oo maquulin la yidhaah fiihi dhexdiisa nicma wanaagsana alweladu ilmuhu wa nicma wanaagsana asayru socod calaa cayrin kaygu calaa ciirin buu le ciir ma aha ciirku waa safarka cayrna waa dameerka wa nicma wanaagsanaa asayru socodku wanaagsanaa calaa cayrin dameer lagu dul socdo dameerka oo maquulin fiihi la odhanayo bi'sa xuma alcayru dameerku fa xarfuljari xarfuljarku filxaqiiqati dhab ahaan inamaa dakhala wuxuu galay cala smin ismi buu galay ismiga oo maxduufin la xadfayo kamaa bayanna sida aan caddaynay wa kamaa qaala alaakharu ninka kale siduu gabayga ku tilmaamay nin gabaya ah, wallaahi maa leyli ibnaa masaaxibu walaa mukhaalidu layaani jaanibu wallaahi baan ku dhaartaye buu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo wallaahi baan ku dhaartaye maa leylii habeenkaygani ma ahayn binaama saaxibuhu saaxiibkiisii miduu seexday alla habeenku adkaaye buu yidhi habeen ninka nooli uu gamaya ma ahayn buu yidhi habeenkani wallaahi baan ku dhaartaye maa leylii habeenkaygani ma aha binaama miduu seexday saaxibuhu saaxiibkii ha ka yaabinba saaxiibkii inuu habeenkan seexanayo walaa mukhaalidunlayaani mid dabacsanaantiisu ay ku biirayso mid dabacsanaantiisa ay ku biirayso jaanibuhu dhinaciisuna maaha dhinacuna raaxo dhulka ma qabanayo buu yidhi habeenkan waa habeen adag adag waxaa haddaba loo jeedaa wallaahi maa leyli bileylin maquulin fiihi naama saaxibuhu ey bilaylin habeen habeenka oo maquulin la odhanayo fiihi dhexdiisa naama waxaa seexday saaxibuhu in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam su-aalihii maanta way inoo joogayaan in sha allah xalqadaha su-aalahoogii waa bedi baynu qaadan doona